alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira kitaabka lix iyo tobnaad kitaabu dacawaat waa kitaabkii ducooyinka adkaartii markuu inoo soo sheegay ayuu ducooyinkiina kitaab gaara u yeelay iyadoo adkaartaba ducooyin doori inoogu soo arooreen oo ducooyin ay ku jireen waayo culammadu waa isgudageliyaan adkaarta iyo dacooyinka waa isgudageliyaan oo kutubul adkaar wakhtiyada qaarkood dee ducooyin fara badanna waa la geliyaa marka in adkaar iyo ducooyin cunwaanka laga wada dhigo iyo in adkaar kaliya laga dhigo ducooyinkana la soo geliyo labadu waa dhacda ee kitaabka weyne uu qoray sheikhu oo kitaab kitaabul adkaar la yidhaahdo yacni wax fara badan baa ducooyin ah haddana cunwaanku waa kitaabul adkaar oo keliya hadda isagoo ducooyin badan inoogu soo arooriyey ayuu haddana kitaabu dacawaatna gaar ka sii dhigay muhimadda ducadu leedahay daraaddeed baabu lamri bidducaai wa fadlihi wa bayaani jumalin min adciyatihi sala allahu aleyh wasalam amarka la amraayo sheegista la sheegaayuu u baab yahay ay baabu dikri alamri amarka la amraayo sheegista la sheegaayuu u baab yahay bidducaa'i ducada la amrayo iyo wa fadlihi fadligiisa sheegista la sheegaayo amarkay ku cadfanta wa bayaani jumalin iyo jumlooyin ee caddaynta la caddaynaayo in la sheego ayuu u baab yahay min adciyatihi sala allahu alayh wasalam ducooyinkiisa ka mid ahay jumlooyin ducooyinkii nabiga alayhi salaatu wasalaam ka mid ahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii aniga ibarya astajib lakum waa idinka aqbalaya haddaa ibaridaan udcuunii astajib lakum marka ducadii waa layna amray aqbalaadna allah waynoo ballan qaaday wa qaala tacaala allah waxau yidhi udcuu rabbakum tadarucan wa khufyah udcuu barya rabbakum rabbigiin barya adcuu odhan maysid iyo idcuu toonna hamsadan wasli weeye xarafka hamsada ku saddexdii waa godan yahay godaal asli ah godaal asla maadaama uu godan yahay waa in lala godaa haddii laga bilaabo haddii laga bilaabo haddii adcuu la akhriyo ama idcuu la akhriyo waa laxni yacni qur'aankii la jebiyey yacni weeyaan yacni laazim waxa ah haddii laga bilaabo in la gudo haddii kale oo aan laga bilaabin iyada waxay noqonaysaa waxa weeye waxa ka horreeya lagu dhufanaya udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan ay mutadarriciina ama dawii tadarrucin yani isdhullig iyo isdullayna u saaxiibtiin ama mutadarriciina idinkoo isdullaynaya oo isdhulligaaya allah barya wa khufyatan ay wadawii khufya xaal markaa waxa weeye hoos inaa u tidhaahdaan u saaxiibtihiinoo hoos aa u odhanaysaan aydaan qaylinayn allah barya innahu laa yuxibu almuctadiin innahu allah laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ma jecla kuwa xadgudbayana waxaa ka mid a kuwa ducada ku xadgudba marka ducadii in lagu xadgudbaa ma bannaana xadgudubka ducada lagu xadgudbaayo waxay soo gelaysaa in wax xaaraana lagu ducaysto sida qofkii markaa inuu ku ducaysto inay xaaraan ilaahay u sahlo inuu zina u fudaydiyo ama dulmi u fudaydiyo ama tuuga u fudaydiyo ama waxyaalo kaloo muxaramaada u sahlo ashyaada noocaasi waxay ka mid tahay xadgudubkii ducada lagu xadgudbaayo waxyaalo aan markaa mustaxiil aan dhici karin waanu aanu markaysaga ruuxii aanu gaari karin oo mustaxiila inuu dalbado lafteedu waa ictidaagii ducada hadduu yidhaha ilaahu nebi ga dhig dee nebina laga dhigay inqaطcan waa arrin la garanay oo la hubo oo nebi nebi maxamed ka dambeeyo oo la soo dirayo dib laga soo dirayaan hore nebi u ahayni ma jiro hadduu yidhahdo ilaahu manaasisha nebiyada iyo gaadhsiiy waa ictidaa fi ducaa waa ducadii uu ku xadgudbaayo oo meesha uu nebigu calayhi salaatu wasalaam derajada uu galo yacni markaa i gaadhsiiye hadduu markaa yidhaahdo ictidaagii ducaday markaa ka mid saxaabi baa wuxuu arkay inankiisii oo ducaysanaya inuu cabdullahi ibnu muqafal ahaa baan filaya markaasaa wuxuu ku ducaysanaya ilaahu jannada waxaad gelisaa guriga caynkaasi xagga midig ku yaalle saaya saasa tafaasiil buu sheegay ya tafaasiil ayuu sheegay markaasuu ku yihi yaa bunay nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dad ducada iyo tahaaradaba ku xadgudbaya inay jiraan oo iman doonaan tahaaradii ku xadgudbaya ducadiina ku xadgudbaya ya waxyaalaha ha gelin waxaad tidhaahdaa ilaahw jannadaan ku weydiisanayaa ee janno isii jannada igeli naartana ilaahu iga magangeli bes intaa ku kaafto tafaasiishan aad sheegayso iska dhaaf waayahay ducada marka allah la baryaayo waa in la tadarucaa la isdulleeyaa oo qofkii tadallul iyo khuduuc iyo tadaruc muujiyaa afdalna waxaa ducadii inuu hoos ka dhigo ya id naadaa rabbahu nidaan khafiya yani khafaaga waa la doorbidaya aayaddanna maxaa lay wa khufya waayo iyadaa ikhlaaska u dhow wa abcadu can iriyaa istuska iyo ismaqashiinta iyada ka fogaansha badan waxaad eh, ilaahay ka baryayso inaad hoos u dhigto inaad la qaylin shaygii aan daliil gaari ku soo aroorin ikhfaaga fadli badan shaygii laakiin daliil gaari ku soo aruuray in lala jahro oo la muujiyo dee waxay noqonaysaa markaa inay afdal ku tahay jahriga ay ku soo aroorto laakiin shaygii daliil gaari aan ku soo aroorin haaliban waxaa afdal ah in hoos loo dhigo hoos loo sameeyo la qariyo allahuma ilaa faa'iido gaar inay ku sugantahay mooyaane faa'iidada gaarkaa waxaa ka mid a ah haddii waxa weeye dadku khayrkaasoo kale ay la iman waayaan oo qofkii ula jahrayo si uu dadkii ugu horraan qaado oo ku dhiiri geliyo macalka noocaasa dee waxaa ku sugan faa'iide gaara ku sugan man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ila yowmi alqiyaama noocaasay noqonaysa dadkii oo taacaadka qaarkood ka wahsaday oo la iman waayey ayuu dabeed u qaado tusay ya si ay ula yimaadaan taasi waxay noqonaysaa markaa mid markaa wanaagsan bay noqonaysaa marka horena dee waxa weeye qarintu markaa laazim ma aha ee waxaa laga tilmaamaya inay afdal tahay in tubduu asadaqaati fa nicim maa wa in tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa'a fahuwa khayrun lakum labadii waa la isbarbardhigay ya sadaqaadka haddaa muujisaan yacnii shay la sameeyey u wanaagsanaatay haddaa qarisaanna way ka sii khayr badan tahay qarintii baa khayr badan laakiin tan kalena waa la ammaanay hadday ikhlaasun ku dhacdo hadday ikhlaasun ku dhacdo waa la ammaanay hadday ikhlaasun ku dhacdo waa la ammaanay wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan waidaa sa'alaka hadday ku weydiiyaan addoommadaydu cannii aniga xaggayga hadday wax kaa su'aalaan oo ka weydiiyaan oo rabbigaya miyuu dhow yahay rabbunaa qariibun fa nunaajiyahu am baciidun fa fa innii qariibun anigu waa dhowahay buu allah yidhi ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan ujiibu waa aqbalayaa dacwata addaac ka baryaaya baryadiisaan aqbalaya idaa dacaan markuu i qurbigan waxaa loo jeedaa qurbu ijaaba loo jeeda ya ina rabbii qariibun mujiib marka qariibkanna waxa weeye waxaa ku xiga ujiibu dawata daaci ujiibu dacwata daac waxaa laga tilmaamayaa qurbigu inuu yahay qurbu ijaaba waa dhowaanshihii ajiibistii aqbalaadda ah lama odhan faqul su'aalaha kale qur'aanka ku soo arooray qul baa la yidhahdaa yas'aluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilahi wrasuul yasaluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu linnaas laakiin tan lama odhan faqul inii qariibun ee waxa uu allah yidhi fa inii qariibun culammadu waxay yidhaahdeen xikmada ku jirtaa waxa weeyaan in laynoo tilmaamaayo ducada ama baryadu inay toos tahay ambaryadii waasida iyo wax la mida la marinayne toos inay tahay baa markaa laynoo tilmaamaya waa ishaara in toos allah loo bari taasaa laynoo tilmaamaya baa fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun wa qaala tacaala allah waxau yidhi aman yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu suu aman yujiibu mid ajiibaaya ma mid ajiibaya almudara kii dhibbanaa ee dhibaataysnaa idaa dacahu markuu baryo ajiibaaya goortuu baryo wayakshifu asuu'a xumaatadana faydayaa miyuu la mid yahay kaman laysa kadalik maya midaan saasoo kale ahayn oo mid dhibban aan ajiibaynin dhibna aan faydaynin miyuu la mid yahay maya lama mid aha marka waa dalaaisha tawxiidka lagu caddaynaayo ayay ka mid allah in la baryaa waa shay wanaagsan baryada in la yska daayo ma aha warka ay yidhaahdaan yacni suufiyada qaarkood ay yidhaahdaan istislaamka ayaa ka fiican ducada ruuxu inaanu ducaysan ee qadarkiiyo qadaaga isu dhiibo baa fiican war saxan maaha waayo ducadii baa layna amray cibaado inay taha laynoo sheegay allah baa lagu caabudayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam ducada markaa aad buu ula iman jiray haddii ay fadli badan tahay istislaamka in lala yimaado istislaam oo ducada laga tago tarku ducaa lala yimaado dee nebigaa samayn laha hadday taasi fadli badan tahay wax weliba wuxuu ka fadli badan yahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiro la iman jiray ducadii waa layna amray udcuunii astajib lakum udcuu rabbakum tadarucan wa khufya waxay doonaan nusuusaha inay awilaan oo yidhaahdaan waxaa loo jeedaa caabuda udcuunii ay ucbuduunii baa looga jeedaa bay yidhahdeen lakiin waa ta'wiil daahirkii laga leexinaayo siday culammada qaarkoodba caddeeyeen xaafid ibn xajar laftiisuna uu tilmaamay waa ta'wiil yacni daahirkii laga leexinayo waxay daahir ku tahay nusuusaha aayaadkaas iyo axaadiista soo aroortay ducada sheegaysaa in looga jeedo baryadii looga jeeday su-aashii iyo baryadii allah la baryaayey in looga jeedo taasaa laga tilmaamaya marka ducadii waa layna amray nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey xadiis odhanaya culamada qaarkood ay quweeyeen man lam yas'al illaha yaqdab calayh kaan allah baryin allah waa u cadhoodaa man lam yas'al illaah yaqdab calayh marka allah wuxuu ku raalli noqonayaa in la baryo in la baryana allah waa jecel yahay allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu ida sa'alta xaajatan lidawi lxawaajibi fas'al aladii abwaabuhu laa tuxjabu macnaha xadiiskaasi sheegaya shaacir baa wuxuu ka dhigay gabay gabay ayuu ka caba marka aayaddan hore udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin waxay yidhahdeen qariina waxa ah cibaadada waata aayadda lagu sheegay de laakiin waxaa loogu sheegaya ducada cibaadada ka mid a iyada lafteeda cibaado ah rabbi lagu caabudayo waa min afraad alcibaada ya ashyaada rabbi lagu caabudayo ayay ka mid xadiiskan aynu markaa akhrin doonaana waa sheegaya macnahaas aayadda udcuu rabbakum tadarucan wa khufya iyo waxa weeye ujiibu dacwata adaaci ida dacaan ya man yujiibu almudara ida dacaah iyaguna waa ku cad yihiinba ducadii iyo baryadii in looga jeedo waa ku cad yihiin xadiiska kun iyo afar boqol iyo saddex-iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo shan iyo siddeetan wa can nucmaan ibni bashiirin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal adducaau huwa alcibaada nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam adducaau huwa alcibaada ducadu huwa alcibaada iyada ayaa cibaada ah rawahu abu daawuuda watirmidiyu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasanoo saxiixa buu tirmidi yidhi sheekh albaani laftiisuna waa saxiixiyey culamo kalena waa saxiixiyeen xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ducadu inay cibaadata weliba siiqaday ku soo aroortay waa siiqo laga fahmaya bay yidhahaan xasri oo xasriga xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa tacriifu lmubtada wa intaa lafteedaaba laga qaataa xasriga laga qaataa hadii mubtadihiiyo khabarka labadaba la tacriifiyo waa laga qaata xasriga waa laga qaataa waxa kaloo lagu daray sabab kaloo iyaduna xasriga keensanaysa oo maxay ah damiiru fasli baa la dhexgeliyey damiiru fasliga laftiisana waxay yidhaahdaan culamo badani wuxuu faa'iideynayaa xasri marka macnuhu wuxuu dhacayaa adducaa'u huwa alcibaada yadun baaba cibaada ah yadun baaba markaasay dabeed markaa bacdi istishkaaleen markaasay waxay anigo xasriga ducada lagu koobaayo cibaadadii oo cibaado dhan inay tahay laga tilmaamayo miyaan laga qaadanaynin in ducada looga jeeday cibaadadii calaa kulli xaal waxay kaga jawaabeen culammadu culamada muxaqiqiintii waxay tilmaameen ducadan in looga jeedo baryadii looga jeedo allah la baryay laakiin xasrigan ay noqonayso min baabi alxaju carafa xajku waa carafoo kale bimacnaa rukniga ugu weyn baa carafo ah ya in carafo la galo oo carafo lagu sugnaado waqtigaas markaa xilligiisi joogo eh, ayaa marka rukniga ugu weynba abaa laga tilmaamay wailaa xajku arkaan kale waa leeyihi arkaan kaleba waa leeyihi marka xasriga noocan oo kalea waxay xaqiiqi maahee waa iddicaa'i baa la yidhaahdaa yacni waxa weeyaan ahmiyadda weyne ducadu leedahay baa waxa laga soo qaaday kaannahu ay tahay keligeed cibaadadii tahay oo kale ya liahamiyatiha muhimmadda weyne ay leedahay ducadu daraadii marka ducadii in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya ruux hadduu dikri bato duca bato khayrbaa khayr badan buu heliya xadiidka kun iyo afar boqol iyo afar iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo lix iyo siddeetan wa can caayishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yastaxibu aljawaamica min adducaa wayadacu maa siwa dalik caaisha waxay tidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray yastaxibu aljawaamica min adducaa yacnii kuwa wax badan kulminaya oo macaani fara badan kulminaya ayuu jeclaysan jiray oo duco ah marka ducooyinka jawaamicda ah ee wax fara badan kulminaya ayuu jeclaysan jiray wayadacu maa siwa dalik wuxuu ka tegi jiray wixii intaa ka soo haray ducadan jawaamicda ahayn ee tafaasiisha markaysaga shay shayga sheegaya taasoo kale waa iska dayn jiray laakiin ducooyinka kooban ee wax fara badan koobsanaya khayrka adduunya iyo khayrka aakhiro kale koobsanaya oo macnayaal badani soo gelayaan taasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u jeclaan jiray rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin jayid wuxuu ku soo wariyey sanad jayid oo wanaagsan buu ku soo wariyey jayidka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan xasan buu la macno yahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen waa bayna alxasani waasaxiix ya haddii la yahaa jayid yani waxa weeye xasankiiyo saxiixu udhexeeya cala kulli xaal waa xadiis yani xasana oo fiican weeye sheekh albanina waa saxiixiye xadiiskan oo wuxu yidhi waa saxiix xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinka jawaamicda inuu jeclaa jawaamicdana waxaa loo jeedaa waa kuwa waxyaalo badan koobsanaya oo khayraad badan koobsanaya sida khayrka adduunya khayrka aakhiro kale koobsanaya waxay noqonayaan jawaamicdii bay noqonayaan laakiin tafaasiisha lagu ducaysanayo oo yacni markaa shay shayga koobsanayo oo markaysaga marba mid waliba ay sheegayso hal marka arin waxaa ka fiican ducooyinka jawaamicda ah ee macaanida guud ee kulliga ah koobsanaya oo wax fara badanay soo gudagelaya xadiiskan igu soo aadani ducaduu sheegayo kale waa jawaamicdiibuu ka mid yihi jawaamicdiibuu ka mid yihi ducooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroorayna jawaamic bay u badnaayeen jawaamic bay u badnaayeen wax ka midana waa arki doonaa baabka wax badan buu kusoo soo aroorin doonaa marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal tafsiilka shay ah waxaa ka fiican yacni duubduubka ducada ah ee jawaamicda ah ee lafdigeediina kooban yahay macnahay koobsanaysaana u fara badan yahay ya ruuxu inuu ilaahay weydiisto khayr addunya walaaakhira dee khayr oo dhan baa soo gelaya khayrkii adduunya noocu doonaba ha noqdo khayrkii aakhira noocu doonaba ha noqdo ya yacni waxaa soo gelaya khayr oo dhan baa soo gelaya haddii la yidhahdo shar oo dhan maa ilaahu kaa magan gala dee waxa weeye iyo haddii aad shararka kala tiriso sharka noocaasaan kaa magan gala sharka kale waxaasaan kaa magan gala sharka kale waxaasaan kaa magan gala dee shararkii miyaad koobi kartaa wakhti badanna waa qaadanayaan sharkina ma wada koobay sida waxaa dhici karta shararka qaarkood inaad ka tagto aanaad allah ka magan gelin laakiin haddii ad tidhahdo shar oo dhan baan kaa magan galay ya dee waxa weye waa jawaamic macno guud bay markaa sheegaysa oo sababta ducooyinka ma'suurkay uga fiican yihiin ducooyinka qofku iska samaysanayo waayo ducooyinka ma'suurka ahi waa ducooyinaan xadgudub ku jirin waa ducooyin jawaamic ah waa ducooyin markaysa markaa khayr badan koobsanaya laakiin ducada qofku samaysto waxaa dhici karta in ictidaa iyo xadgudub soo gala ayaa suuroobi karta waxaa dhici karta inay qaasir tahay oo macnaheedu gaaban yahay oo inan la camimaa oo la ballaariyaa ay ka sii fiicnayd wahaakada xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can anasin radi allahu canhu qaala kaana akharu ducaa'i nabiy sala allahu aleyh wasalam allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana wa qina cadaaba annaar allaahumma ya allahu allahow aatina fi dunya xasanata wa fi alaakhirati xasana nagu sii aatina bimacnaa actina fi dunya xasana adduunyada wanaag nagu sii wa fi alaakhirati xasana aakhirana wanaag nagu sii wa qinaa cadaaba annaar allahw naga ilaali cadaaba annaari cadaabka naarta ilaahu naga ilaali naga dhowr muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay muslim wuxuu ku siyaadiyey riwaayadiisa iyo werintiisa oo xadiidkan soo wariyey qaala wuxuu yidhi wa kaana anasun anas wuxuu ahaan jiray idaa araada an yadcuwa bidacwatin dacaa biha idaa araada markuu doono an yadcuwa bidacwatin inuu ku ducaysto duca ku ducaysto dacaa biha waa ku ducaysan jiray ducadan allahuma aatina fi dunya xasanatan wa fi alaakhirati xasanah wa qinaa cadaaba annaar duca hadduu doono inuu ku oo ku kaaftoomi jiray duca mukhtasara hadduu doono inuu ku ducaysto intaas ku ducaysan jiray waida araada an yadcuwa biducaa'in dacaa biha fiih waida araada markuu doono anas an yadcuwa biducaa inuu ku ducaysto duco ku ducaysto ducooyin badan baa loo jeedaayo dheer dacaa biha fiih waa ku ducaysan jiray ducadan allaahumma aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ayuu ku ducaysan jiray fiihi ducaagiisa dhexdeed uu ku ducaysan jiray bimacnaa duco dheer hadduu doonaya inuu ku ducaysto ducooyin badan ku ducaysto hadduu rabo kama tegi jirine markaana waa ku dari jiray allahuma aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaab annar duca mukhtasara hadduu doonaya inuu ku ducaystana waa ku kaaftoomi jiray yani saasuu tilmaamaya marka farqiga labada udhexeeya waxa weeye ida araada an yadcuwa bidacwatin dacaa biha duca mukhtasara hadduu doono inuu ku ducaysto waa ku ducaysan jiray tan buu ku kaaftoomi jiray waayahay waida araada an yadcuwa biducaa'in dacaa biha fiih hadduu laakiin ducadu dheer tahay oo ducooyin badan doonaayo inuu ku ducaystana kama tegi jirin wuu ku dari jiray ducooyinkii tan ku dari jiray markaasuu ashyaada kale uu kula ducaysanayana yani markaa raacin jiray marka fiihi waxaa loo jeedaa fi ducaa marka qayb ducadii ka ka yeeli jiray markaa markan kalena hadduu doonaya duca mukhtasara inuu ku ducaysto ku kaaftoomi jiray muraadku waa saas xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisa ugu badan inay ahayd inuu ku ducaysto ducadan allahuma aatina fi dunya xasanatan wafi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar marka aad inuu ugu ducaysan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam baa laga qaadanaya ahlucilmigu waxay dhahdeen ducadani waa jawaamic waayo xasanada waxaa soo gelaysaa xasano kastoo adduunyadii waa soo gelaysa tafasiirta salafka laga soo naqliyey aayadda tafsiirkeeda rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar waa mihaallo qolo waliba tusaale ay sheegayso xasana fi dunya risiqa xalaasha ah xasana fi dunya zawjo wanaagsan xasana fi dunya ubad markiisa markaa baariyiina xasana fi dunya caafimaadka xasana fi dunya yani waxa weeyaan nicmada yani waxaweye barwaaqada xoolaha xalaasha ah yani waxa weeye nolosha wanaagsan yani wax kastaoo waxay culimmadu markaa odhanayaan sida ibnu kasiirkuba tafsiirkiisa ku odhanaya shay kastaoo wanaagsan oo la dalbo oo fi dunya ahi waxay soo gelaysaa fi dunya xasana shay kastoo xagga aakhiro oo wanaagsanna waxay soo gelaysaa wa fil aakhirati xasana ya salafka qaarba mid bay tusaaleeyeen qaar yidhaahdaa wa fil aakhirati xasana waxaa loo jeedaa dembidhaafka waxaa loo jeedaa jannada inuu ku geliyo waxaa loo jeedaa inuu kaa raali noqdo waxaa loo jeedaa inuu kurbaadka qiyaamada kaa badbaadiyo waa miaal yani waa tafsiirun bilmithaali baa la yidhahdaa waxaa lagu fasirayaa tusaalayn iyadoo loo jeedo afraaddii waxa soo gudagelaya ka laakiin ishkaal baa iman kara ishkaalkaasi wuxuu yahay xasanatan waa nakira fii siyaaq aliihbaat ila ducadu waxay ka dhigan tahay dalabku isbaat oo ka dhiganyay hadday nakira fii siyaaq ilibaat tahay cumuumka xaggee laga qaato ibn kasiir keliya maaha ahlucilmi badan baa sidaa maray ahlucilmi badan ayaa maray macnaha in loo fasiro waxaa la odhanayaa sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen xasanatan waxaa laga sifaynayaa shaygii wanaagsanaaye la dalbayey shaygii wanaagsanaaye la dalbayena waa la xadfay marka shaygaa la dalbayay wuxuu noqonayaa ee la xadfay wuxuu noqon karaa nooc kasta waa u dhici karaa oo waxyaalaha wanaagsane adduunye ah iyo waxyaalaha wanaagsane aakhira zawjatan xasana nicmatan xasana yani waxa weeyaan duriyatan xasana yani waxa weye mid walba taqdiirka markaysa wuxuu aqbalayaa in waxaweye la qadaro ayuu aqbalaya saas aawadeed xadfiga caynkaasaa laga qaadanaya cumuumkaay culamada qaarkood yidhahdeen bacdu ahlicilmi baa faa'iidadaa sheegay mid kale waxaa jirta marka leeyahy nakira fi siyaaq alihbaat itlaaq bay faa'iidaysaa cumuum ma faa'iidayso waxaa laga hadlaya min xaysu alghaalib haalibkaa laga hadlaya wa ilaa fii bacdi alaxyaan waa loo isticmaalaa cumuumka waa loo isticmaalaa cumuumka waa loo isticmaalaa calimat nafsun ma axdarat yacni waxa weye naf baa ogaatay haddii itlaaq loo fasiro waxay noqonaysaa hal naf keliya inay ku dhici muraadna maaha ee waxaa loo jeedaa naf kasta loo jeeda shawaahid arabiyana waa u keeneen hadda culamada qaarkood eh, daliil oo kale waa soo qaataan oo ay yidhaahdaan markaysa marka waxa saas kusoo qaataan laakiin waxaa jira eh, mawaadic markaysaga daliil khaarijiya aan lahayn oo ashcaaraha ay soo aroorinayaan leeyihiin marka waxa weeye inta nakiro la isticmaalay siyaaqul ihbaat ah ayaa haddana cumuum looga jeeday yacni meelo noocaasoo kalea ah ka mid ah iyadoo nakira fii siyaaq alihbaat ay tahay hadana cumuum in laga tilmaamayo marka culammadu waxay yidhahdeen haaliban ayaa itlaaqa ay faa'iidaysaaye laakiin fii bacdi alaxyaan cumuum waa faa'idaysa inay maqaamu ducato ducadana wax fara badan la dalbayaa lafteedu waa qariino waa qariino marka calaa kulli xaal ducadani waa jawaamic waxayna noqonaysaa khayrkii adduunya iyo khayrkii aakhiraba inay soo gelayaan marka aafaadka iyo dhibaatooyinka inu ilaahay ka dhowro laftoodu waa soo gelaysaa xasanaadka ka midta waayo sharku inuu kaa baaqdo dee waa shay wanaagsan ya in waxa weeye markaa sharkii shaytaanka laga badbaadiyo yacni sharkii khalqiga wixii shar lahaa sharkooda lagaa badbaadiyo yacni lumintii iyo dembiyadii lagaa badbaadiyo wax cadaab iyo kuu sababaya markaysaga lagaa badbaadiyo wax markaysa markaa waxaan yacni yacni cuquubaad adduunye kuu sababaya lafteeda lagaa badbaadiyo sida xuduud markaysaga inaad gashay oo ku dhacday wax la mida kullu dalika waa soo ama naar aakhire kuu sababaya ama cadaab adduunye ama cadaab aakhire kuu sababaya wahaakada waqinaa cadaab annaar marka ducadaasoo kale in aad loo badiya laga qaadanaya xadiiska kun iyo afar boqol waa kun iyo afar boqol iyo sideed iyo siddeetan wa can ibni mascuudin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama kaana yaquul allahuma inii as'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghinaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray mid yidhaahdaa allaahumma ya allahu allahow innii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanayaa alhudaa hanuunkiiyo watuqa taqwada yacni alla kabaqa inaan waxa weeye taacaadka inaan eh, yani awaamirtaada fuliyo ayaan ku weydiisanaya waxaad reebtayna ka dheeraadaan ku weydiisanaya aad saa i waafajiso walcafaafa dhowrsoonidaan ku weydiisanaya aan xumaanta iyo macaasida iyo dembiyada ka dhowrsoona walghina haninimaan ku weydiisanaya waa hina nafsi naftu inay hani taho qanaaco leedahay ayaan ku weydiisanaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey ducadana nebigu inuu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam ba xadiisku sheegaya afar shay baa nebigu ilaahay weydiisanay allahumma inii as'aluka alhudaa waa hanuunkii inuu sida xaqa ah allah ku hanuuniyo oo waafajiyo oo hidaayada u siyaadiyo yacnii hidaayadii xaggii cilmiga iyo xaggii camalkaba waa noqonaysa ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaq ilaahu shayga laysku khilaafay yacnii sida xaqaa ah ilaahu igu hanuuni i hanuuni oo masaa'isha laysku khilaafay waxaad igu hanuunisaa i waafajisaa sida wanaagsanee xaq ah ya marka hidaayadii xaggii cilmiga waa soo gelaysa xaggii camalkana waa soo gelaysaayo yacni camalkii hanuunka ahaa hanuunkii wanaagsanaa inuu ilaahay camal ahaan waafajiyo labadu waa soo gelaya watuqa yani inu waxaweye khayrkii waafajiyo xumaantii markaysaa ka leexiyo oo ka dabaalo yani asalka taqwaduna waxay ku sugan tahay qalbiga attaqwa haahuna walcafaafa dhowrsoonidu ilaahay ka baryayey ilaahay waa siiyey hidaayada iyo taqwada iyo cafaafka iyo yani haninimada naftaba intaba waa siiyey ilaahu ii kordhiyo ii ziyaadi wey allahna waa ku caabudaya ziyaadana waa ka dalbaya ummaddana waa u sunnaynaya inay sidaas ilaahay ka baryaan walhinaa waxaa loo jeedaa hina nafs inuu maal badan yahay muraadku maaha inuu doonay ma ilahay wuxuu weydiisanayey haninimada nafta laysa alghina can kasrati alcarad inama alghina hina nafsi sida xadiiska ku soo hanimadu ma aha qofka hayntiisa iyo maalkiisu inuu fara badan yahy waayo in fara badanoo markaa maalkoodu fara badan yahay baa qalbiga caydh ka ah aan qanaaco lahayn ya qalbiga markaa qaar badan baa caydh ka ah laakiin haninimada yani marka wanaagsan ee markaa yani fiican waxa weeye waa haninimada nafta wey waa hina nafs taas wey xadiidka kun iyo afar boqol iyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo sagaalyo sideetan o can taariq bni ashyam radia allahu canh qaala kana arajulu ida aslama callamahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam asalaa taariq ibni ashyam waxa uu yidhi kaana arajulu ninku wuxuu ahaan jiray ida aslama markuu islaamo callamahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu bari jiray alsalaata salaaduu bari jiray uma amarahu an yadcuwa bi haulaai alkalimaat intaa dabadeedna wuxuu amri jiray an yadcuwa inuu ku ducaysto ninku bi haulaai lkalimaati kelmadahan inuu ku ducaysto kuwan ah allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii i hanuuni wa caafinii i bogsiyo caafiya igu arsaaq warsuqnii ilaahu i arsaaq rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo waxaa ku sugnaayad muslim u sugnaatay can aariqin aariq uu ka warinaayo saxaabiga la yidhaahdo annahu samica anabiya sala allahu aleyh wasalam inuu nabiga ka maqlay wa ataahu wuxuu maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam aariq maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa ataahu walxaal qad ataahu xaqiiqe uu yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam rajulun nin u yimi oo faqaala uu yidhi faadan wafaau tafsiiriy wey wuxuu maqlay baa la fasiray yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ninkaa wuxuu kayfa aquulu xiina as'alu rabbii sidaan odhanayaa markaan rabbigay wax weydiisanayo qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa allaahumma yaa allaahu allahow ikfir lii ii dembi dhaaf ikfir lii ii dembi dhaaf allaahumma miimkaa shadani wuxuu ka ciwad yahay xarfu nidaagii ayuu ka ciwad yahay marka yallaahu ama yaa allaahu bay markaa la macno tahay hamsada marka allahu ku jirtaana waa wasli weey haddana culammada carabiyadu labada waji waa banneeyeen yallaahu in la yidhaahdo marka yaada la geliyo iyo ya allaahu in la yidhaahdo labada waa baneeyeen sida ibnu maalikba ku sheegay fii bacdi kutubih uu markaa ku tilmaamay marka allaahumma waxay la macno tahay un allaahw mm, allah baa loo yidhi ifir lii ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wacaafinii i bogsii oo caafiya igu arsaaq caafiyada waxaa soo gelaya wax la wixii dhibaata inuu ilaahay ka badbaadiyo xanuunkii sixa iyo caafimaad ka siiyo balaayooyinkii caafiya ka siiyo ayaa soo geliya waa mm, macno caama caafiyadu sixadoo keliya kuma gaara asixatu min almarad caafiyadii waa ka mid laakiin kuma gaara alcaafiyatu min albalaaya kulliha balaayooyinka dhammaantood in ilahay yani ka bogsiiyo ka ilaali warzuqnii allahu i arzaaq faina haulaai tajmacu laka dunyaaka wa aakhiratk kelmadahani fa ina haaulaa'i kelmadahani kuwan kelmadaha ahi tajmacu laka waxay ku kulminaysaa dunyaaka wa aakhiratak adduunyadaada iyo aakhiradaadaay ku kulminaysaa bimacnaa khayrka adduunya iyo khayrka aakhiray ku kulminaysa daariq ibnu ashyam waa saxaabi ka mida ah saxaabadii nabiga sala allahu aleyh wasalam waana qaliilu riwaaya axaadiisu soo wariyey aad bay u yar tahay inankiisa cidaan ahaynoo wax ka warisayna ma jirto abu maalik sacd oo inankiisa ah keliya wax ka wariyey cid kale waxba kama warin warinta axaadiis loo warinayana muslim baa la gaar noqdo bukhaari kala gaar noqday bukhaari waxba uma soo laakiin muslim xadiiskan iyo eh, xadiis kaleba waa u wariyey sida xadiiskii tilmaamayay man qaala laa ilaaha ila allah wakafara bima yucbadu min duni illahi xaruma maaluh wa damuh wa fi lafdi man waxada allaha kafara bima yubad min duuni illah alxadiis xadiiskaa laftiisa isagaa soo wariyey muslim baana wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa inuu taariq yidhi ninku markuu soo islaamo nebigu salaaduu beri jiray calayhi salaatu wasalaam kadibna wuxuu amri jiray inuu ducooyinkan ku ducaysto allahuma kfir lii waarxamnii wahdinii wacaafinii waarsuqnii salaaddii kuma qaydna marka daakhila salaa iyo khaarijaha labaduba waa soo gelayaan labaduba waa soo gelayan ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu ii naxariiso ya raxmada iyo makfirada marka la kulmiyo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen makhfiraduna waxay noqonaysaa dunuubtii hore iga dhacday ilaahu iga dhaaf raxmaduna waxay noqonaysaa wakhtiga soo socdana ilaahu iga ilaali inaan dembiya ku dhaco culamada qaar baa sidaa u kala gaar yeelay inkastoo macnaha soo degdegaya yahay raxmada macnahaas iyo khayrkeedba inuu soo gelayo raxmadu ay caamsantahy waayo qofku mar walba raxmad waa u baahan hadday xagga diinka tahay hadday xagga adduunyada tahay mid walba wahdinii ilaahu i hanuuni hidaayadu waa ducada aynu ugu baahida badannahay mar walba aynu ku dacaysanno fara badinno kastaba qofku wuxuu u baahan yahay hidaayo saas aawadeed baa ducada faatixada ku sugani ay tahay hidaayada in ilaahay la weydiisanayo ragcad kastaba ducada waa lagu arinaya waa lagu akhrinaya ihdina asiraata almustaqiim ya ilaahay baa hidaayaddii laga baryaya wacaafinii yacni ilaahu caafiye isii waa masaa'ibka iyo dhibaatooyinka iyo xanuunnada iyo balaayooyinka in ilaahay ka ilaaliyo wixii ku sugan ka qaado wixii ku soo socdana ka dabaalo warsuqnii ilahu arsaaq risiqa waxa soo gelaya yacni waxa weeye waa risq xalaala ka ilaahay laga baryaya waxaana soo gelaya risqii jirka la arsaaqaayey iyo jirkii qulubtii arwaaxda la arsaaqay risqii wuxuu qaybsamaa risqu liljsaad iyo risqun lilquluubi waalarwaax ya oo iyo wanaagga iyo khayrka qofka in la waafajiyaa waxay risiq u tahay yacni markaa arwaaxda iyo nafaha iyo qalbiyaday u tahay watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun cabdullahi bnu cabbaas waa ka ku fasiray risqakum in looga jeedo shukrakum shukri naqiina in badanoo mufasiriinta ka midii waxay markaa qadaraan mudaaf ay shukra risqikum arsaaqdiinna inaa ka shukri naqdaan laakiin sida ibnu cabbaas marka uu itlaaqay culamada qaarkoodna ay ku raaceen waxay yidhaaheen waxba taqdiirkaa looma baahno watajcaluuna risqakum waxaa ka yeelaysaan shukrinaqiini shukrunaqa risiqa ya waayo waa nicmo ilaahay nicmo kastaaba waxa weeye waa risiq weyi nicmo kastoo allah kuugu nicmeeyaaba waa risiq weyi haatuu imaamu shaafici u yidhaahdo waxaa mahadi u sugnaatay ilaaha nicmo uu kuu sameeyey shukrinaqeeda aanad gudan karin inuu nicmo labaad kuugu nicmeeyo mooyaane oo nicmada labaad waa maxay inuu shukrinaqa ku waafajiyo macnaha dabeed waa kii shaacirkii qaatee gabayga ka dhigay ida kaana shukrii nicmat allahi nicmatan calaya lahu fi miliha yajibu shukru fakayfa buluugu shukri ila bifadlihi wain taalat alayaam watasala alcumru hadduu shukrigayga nicamka ilaahay aan ka shukri naqaa laftiisu uu nicmo yahay oo inaan ka sii kasii shukrinaqa ay waajib igu noqonayso laazim igu noqonayso ya bal saan shukrinaq gaari karaa buui marka waa ducadaas inay jawaamic tahay buu tilmaamay oo tajmacu laka dunyaaka wa aakhiratak yacni adduunyadaadiiyo aakhiradaadiiba ay koobaysa oo caafiyadii dee arsaaqdii dee xaggii adduunyadana waa ku jirtaa iyadoo markaysa markaa risiqa arwaaxda iyo qulubta la arsaaqaya ay tahay yacni markaa wax yani diini ah oo aakhira yani xaggeeda khuseeya ayaa haddana risqi kale xalaasha ahaana waa soo geli wax kastaad ku intifaacdo xalaali arsaaqday ka midta risqay ka midta maaha waxa la cunayo waxa la cabayo keliya maaha wixii la xidhanayaa soo gelaya wixii lagu raaxaysanayaa soo gelaya wixii lagu seexanayaa soo gelaya yani marka waxaa soo gelaya yani zawjaadkii iyo ubadkiibaa soo gelaya sixadii baa soo gelaysa iyo keyrkeedba waa soo gelaya marka tajmacu laka dunyaaka wa aakhiratak xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can cabdilaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam allahuma musarifa alquluubi sarif quluubana cala taacatik nabigu calayhi asalaatu wasalaam waxau yidhi allaahumma ya allahu allahow musarifa alquluub ka qalbiyada leexleexinayo usarif quluubana qalbiyadeeda ku leexi calaa taacatika taacadaada ku leexi yani xagga taacadaada qalbiyadayada u leexi rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa asmaada ilaahay in allah lagu baryo waxaa kaloo laga qaadanayaa in laba isim nidaagooda laysku xigsiin karo allaahumma iyo musarif alquluub yani waa laba isim oo asmaada ilaahay ka ah. allah lagu baryaay ya musarif alquluub bay ka dhigantah iyo allah miimka ayaa ciwadka ah miimkan shadan maadaama markaysa markaa la xadfay yani xarfunidaagii la xadfay sarif quluubana calaa taacatik waxaa kaloo laga qaadanaya isimka allah lagu baryaayo inuu munaasabo laleeyahay nooca ducada isimka rabbi iyo iyo allah iyagu waxa weeye ducooyinka dhammaan waa loo isticmaala laakiin asmaada kale marka la sheegaayo isim munaasaba ducada laleh inuu noqdo ayaa markaysa marka axsana marka isimka musarif alquluub in allah loogu yeedho oo isimkaa la sheego munaasabo wuxuu la leeyahay sarif quluubana calaa taacatik yani marka waxay noqonaysaa min qabiil tawasul asmaada ilahay lagu tawasula waxaa kaloo laga qaadanaya qalbiyada inuu ilaahay hayo oo duciddu yani khayrka u jeediyana u jeedinayo yani markaa ayaa laga qaadanaya in alquluuba bayna isbicayni min asaabici araxmaani yuqalibuha kayfa yashaa xadiiska kale saxiixa waa ku soo aroortay qalbiyadu waxay ku sugan yihiin laba farood oo faraha ilaahay ka mida dhexdooday ku sugan yihiin ilaahay siduu doonu u gedgediyey marka ilaahay qalbiyada gedgediyaayey marba gees u jeedinayey ayaa la weydiisanaya laga baryayaa inuu xagga taacada u jeediyo saasaa laga baryay rawaahu muslim tacabudu nebigu calayhi salaatu wasalaam ducada uu ku cibaadaysanaayo iyo ziyaado uu ilaahay inuu u ziyaadiyo ka dalbaayo iyo tacliimu ummadda baraayo ee ashyaadaasaa ku jirta baryada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka horeba ilaahay taacada waa waafajiyay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo koob iyo sagaashan wa abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal tacawaduu billahi min jahdi albala'i wa daraki alshaqaa'i wa suu'i alqada'i wa shamaatati alacdaa tacawaduu magan billaahi allah magan waxaa ka magan gashaan min jahdi albalaa balaayada dhibaatadeeda ka magan gala balaayooyinku dhibaataday leeyihiin ka magan jahdigu waa mashaqada wa daraki shaqaa alshaqaa waa diddu sacaada marka guuldarradu haleelitaanka idinsoo haleeshana allah ka magangala waa inu guuldarra idin haleesho taana ilaahay ka magangala wa suui alqadaa ay wa suui lmaqdiy waxaa la qadaray yacni marka qadar ahaan loo xukumay ee kiisa xunna allah ka magangala qadaaga ficilkii loo fasiri maayo waayo afcaasha ilaahay kulluhaa khayr ficillada ilaahay dhammaan waa wada khayr waalkhayru kulluhu fii yadayka washaru laysa ilayk marka ilaahay ficiladiisu waa wada khayr marka waxaa kala duwan alficlu waalmafcuul mafcuulaadka waxyaalaha uu allah abuuray ama uu qadaray ashyaa shar ahi waa ku jiraan laakiin qadaaga ilaahay iyo ficilka ilaahay waa wada khayr wey waa wada khayr yani marka weya marka alqada waxaa loo wa suui lqadaa'i wa suui lmaqdiy ashyaada la qadare ee qadar ahaan loo xukumay kiisa xunna allah ka magan gala wa shamaatat alacdaa cadowyadu inay markaa idinku wiirsadaan oo dhibaatadiinna ku farxaan dhib ay ku farxaan ay idinku dhacdo taana ilaahay ka magan gala afartaa shay ilaahay ka magan gala muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin riwaaye bukhaari muslim u waxaa ku sugnayd qaala sufyaanu sufyaan bnu cuyeyna waxauu yidhi oo xadiiska soo warinayey ashuku annii zidtu waaxidatan minha waxaan ka shakisanahay mid ka mida inaan ku siyaadiyey ee nabigu saddex sheegay calayhi salaatu wasalaam anna mid aan ku daray saasaan ka shakisnay buuri marka tacyiinka kay ahayd ayuu markaa weeye xaaladdan soo saari waayay laakiin riwaayaad kale lagaga soo wariyey oo uu tay ahayd taana waxaa lagu xambaarayaa Eh, in markaa intuu sheegay oo ruwaadda ay ka weeleeyeen kadibna markii dambe uu ka shakiyey yani tay ahayd tay ahaydna waxay ahayd siday ruwaadda qaarkood ka soo wariyeen sufyaan wa shamaatat alacdaa anaa ku daray buui ku daray ee inta kale ayuu ahaa taana anaa ku ziyaadiyey ducada markaysaga in lagu kororsado wa shamaatat alacdaa xadiiskanna waxaa eh, laga qaadanayaa ashyaada dhibaatooyinka ah in eh, allah la magan galo oo laga magan galo waxyaalaha dhibaatooyinka hadday tahay balaayooyinka dhibaatooyinkooda hadday tahay guuldarada iyo yacni sacaada la-aanta inay soo haleesho hadday tahay waxyaalaha la qadaray kooda xun iyo marka waxa weeye tan markaa aimada qaarkood ay ku dareen xadiiska soo warinaysay oo marka waxa weye shamaatat alacdaa xadiiska marfuuca ee nebiga calayhi salaatu wasalaam waxba lagu ziyaadin karaa maya waxba laguma ziyaadin karo laakiin waxaa lagu xambaarayaa inuu marka waxawe gaar u sheegay oo uu yidhi markaa taa haddii lagu daro waa ficnaan lahayd dabeedna ruwaadda qaarkood ay marka waxaweeye markaa yani lafdiga xadiiska ay kaga darsantay saasaa lagu xambaaray ee qowlunabiy sala allahu aleyh wasalam in ogaan ugu daray ujeeddadu ma ahayn ee ducada la ducaysanayo in marka lagu ziyaadiyo oo shamaatat alacdaa ayuu markaa fadilay shamaataduna waxay noqonaysaa marka dhib kugu dhacday cadowgu inuu kugu wiirsado ku farxo ay yidhaahdaan marka waxay waxaasaa ku dhacay bagay ku dhaceen ay ku farxaan taasaa laga tilmaamay xadiidka kun iyo afar boqol iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo labayo sagaashan wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra qaala inuu yidhi kaana rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam yaquul wuxuu ihi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhaahda allaahumma ilaahayow aslix lii diinii ii hagaaji diinkayga aladii kaasoo diinkaa la sheegaya huwa cismatu amrii umuurahayga ilaalinaayey umuurahaygao dhan xifdinayoo ilaalinayey wa aslix lii dunyaaya ii ilaali markaa adduunyadayda allatii taasoo adduunyada ahoo fiiha macaashii ay ku sugan tahay waxaan ku noolaanaya ay ku sugan tahay wa aslix lii aakhiratii ilaahay i hagaaji aakhiratii aakhiradaydana i hagaaji allatii taasoo aakhirada ahoo fiiha macaadi uu ku sugan yahay noqodkayga aan noqonayo uu ka sugan yahay bimacnaa markaan geeriyooda xagga ilaahay lay celinaayo aakhirada uu ku sugan yahay ama meeshii lay celinaayey janno iyo naar kay doontaba ha noqotee meeshii lay celinaayey markiisa marka aan ku dambaynay oo loo fasiro wajcal ilxayaata ziyaadatan lii kulli khayr wajcal ilxayaata waxaad ka yeeshaa nolosha ziyaadatan lii mid dheeraadii ileh yacni ay sababa ziyaada ziyaado midu sabab ah aniga ii yeel kulli khayr khayr dhammaantii markaa lay kordhinaayo mid sabab igu ay igaya wajcal ilmowta ka yeelgeerida raaxatan lii mid raaxa ii ah min kulli sharin shar dhammaanteed mid raaxa iga ah yacni geeridana ka yeel muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey ducadanna waa duca jawaamica weeye macaani koobsanaysa ama kulansanaysa waayo waxay ku saabsan aakhirada iyo adduunyada iyo diinka intaba inuu ilaahay islaaxiyo diinkayga ii hagaaji oo islaaxi waxaa loo jeedaa tadayunkayga diinka islaamku waa wanaagsan yaho waa islaaxsan yahaye waxaa loo jeedaa ku dhaqanka qofka ku dhaqmaayo ictiqaadan wa camalan uu la imanaayo oo tadayunkiisa ah ya ka diinyeeladkiisa ah ku camalfalkiisa ah ku dhaqankiisa ah yani ictiqaadan wa camalan taasaa allah waxaa laga baryaa inuu allah hagaajiyo alladii huwa cismatu amri umuurahaygoo dhan yani markaa dhowrayo xafidayo haddii markaa ruuxa diinku u hagaago tadayunkiisu u hagaago dee waxa weeye wax waliba waa u waa umuuraha markaa madaxoodii wey sharkii aakhirana waa ka badbaadayaa sharar badanoo adduunyaana waa ka badbaadaya xataa dhibaatooyin adduunya hadday haleelaan yani mar hadduu diinku u dhowran yahay yani markaa miisaankeedu kuma badna colayskay ku leedahay yani markaa kuma badna adduunyadaydana ilaahu islaax wa aslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi taasay ku sugan tahay waxaan ku noolaanay almacaash macna alcaysh waa loo fasiraa maa yucaashu bihina waa la yidhahdaa waxa lagu noolaanayo marka waxa weeye waa wixii qofka lagu arsaaqee la siiyey marka maalkii iyo khayrkoodba waa soo gelaya waa soo gelaya waaslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi waaslix lii aakhirati alatii fiiha macaadi aakhiradeena i hagaaji uu ku sugan yahay marka waxa weeye yani marka halka lay celinayo ama noqoshadayda ay ku suganto marka waxa weya xagga allah lay celinayo aakhirana ilahu i hagaajiye wajcal ilxayaata ziyaadatan lii fii kulli khayr nolosha ilahu waxaad ka yeeshaa mid marka khayr ii kordha sabab u ah oo khayr kasta kororkii mid sabab iigu ah ka geeridana waxaad ka yeeshaa mid raaxa iiga ah shar dhammaantii haddii addoommada shar iyo markaa bela ku dhacayso inuu ilaahay ka badbaadiyo fitna hadday jirayso fitnada inaanu marka ilaahay soo haleeshin oo isagoo ka maran fitnada oo belada ka maran oo xumaanta ka maran inuu ilaahay u afsado waida aradta bicibaadika fitnatan faqbidnii ilayka hayra maftuun marka looma jeedo markaysa marka yani muraadku ma aha aan fitnada ka hor dhinta un waa aqbali kartaa sidaana waana aqbali kartaa inuu dee isagoo nool fitnada ilaahay ka badbaadiyo laakiin muxuu dalbanaya un goortuu dhintaba inuu dhinto isagoo isagoo fitnadii ka maran aan maftuun ahayn rawaahu muslim xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can caliyin radi allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam cali waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi qul illaahumma qul waxaad tidhahdaa allaahumma yaa allaahu allahow ihdinii ihanuuni wasadidnii itoosi wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd allaahumma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alhudaa hanuunkiiyo wasadaada yacnii toosnaanta aan dariiqa xaqa ah ku toosnaado ayaan ku weydiisanaya sadaadku waxa saxanee wanaagsan weeye wa quuluu qawlan sadiida oo hadal sawaab ahoo saxan maxaa loo yidhi liannahu yasuddu masadda meeshiisuu awdayaa kaalintiisuu buuxinayaa meesha laga yidhaahdo hadal kale in laga yidhaahdo looma baahna waa ku filan yahay maqaamkiisa ya marka waxa weeye sawaabkiiyo saxdana ee haleeshii marka hudaagu wuxuu noqonayaa ariiqa xaqa ah in la waafajiyo sadaadkuna wuxuu noqonayaa camalka uu la imanaya inuu sawaab noqdo oo uu markaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam waafaqsanaado weliba riwaaye muslim saxiixa ku soo wariyey waxay ku daraysaa wadkur bilhuda hidaayataka ariiq wasadaadi sadaad asahmi in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ku xasuusataa wadkur bilhuda hanuunka waxaad ku xasuusataa hidaayataka ariiq hanuunkaagaad waddada ku hanuunto yani meeshaad doonaysa inaad qabato hanuunkaad ku hanuunayso aanaad ka weecanayn oo ka ambanaynin taa ku xasuuso sadaadkana waxaad ku xasuusataa leebka markaad ridayso sidaad barta markaysa markaa ula eeganayso yani markaa taa ku xasuuso aad u liishaamayso markaysaa bartaad tooganayso ya taa ku xasuuso marka ariiqii xisiga ahaa ku xasuuso hanuunkaad ku hanuunayso meeshaad ku socotay tan marka waxaw sadaadkana waxaad ku xasuusataa leebka aad ganayso liishaanka inaad barta la haleesho aad ku beegto taas ku xasuuso calaa kulli xaal ducadanna waa duca yani markaa jaamica oo allahuma inii asaluka alhuda wasadaad yani wax walba inuu sida sawaabka la yimaado inuu sida wanaagsan ku hanuuno inuu ariiqa xaqa ku hanuuno inuu masaalixdiisa iyo dantiisa ku hanuuno kullu dalika ayaa soo kullu dalika ayaa soo geliy xadiidka afar boqol iyo labiyo sideetan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo afar iyo sagaashan wa can anasin radia allahu kana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam allahuma inii acuudu bika min alcajzi walkasali waljubni walharami walbukhli waacuudu bika min cadaabi alqabri waacuudu bika min fitnati almaxya walmamaat anas waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhaahda allaahumma ya allahu allahow inii acuudu bika adigaan ku magan galay waxaan kaa magan galay min alcajzi awoodi waaga wixii aan rabay ee wanaagsanaa aan awoodi waayo ayaan kaa magan galay waalkasali wahsadkaan kaa magan galay waxaan awoodi karaayo inaan qaban waayo oo ka habsaamo waljubni fulaynimadaan kaa magan galay waalharami gabowga ayaan kaa magan galay waalbukhli bakhaylnimada dhabcaalnimada ayaan kaa magan galay wa acuudu bika waan ku magan galay min cadaabi alqabri cadaabuulqabriga aan kaa magan gala inaad cadaabuulqabriga iga badbaadiso wa acuudu bika adigaan ku min fitnati almaxya waalmamaat nolosha fitnadeedaan kaa magan galay waalmamaati iyo geerida fitnadeedaan kaa magan galay intaa mid walba waxaan kuu magan galay si aad iiga badbaadiso wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnayd wadalaci ddayni wa ghalabati arijaal waxaan kaloo ka magan galay xadiiskay kusii taxnayde wadalaci dayn yani daynka yani culayskiisaan kaa magan galay dalac asal ahaan qallooca la qallooca ayaa la yidhaahdaa marka dee daynkii qofka hadduu ka cuslaado iska bixin kari waayo yani taasaa waxay keenaysaa yani inuu yani markaa qalloocdo oo dee waxawey maruu been sheegay iyo maruu caynkan iyo mar yani waxyaa dhib bay leedahay marka culayska deynkaa loo jeeda ama qallociisi yani deynkii inuu ku cuslaado dayn aanu iska bixin karin inuu haleelo wa halabat irijaal waxaan kaloo kaa magan galay raggu inay ga qaalib noqdaan oo bimacnaa ama lay dulmiyo ama markaa lay taag sheegto lay xoog sheegtaan kaa magan gala khalabaturiijaalka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa madaxdoo kale inay iska xidho ama markaysaga dhibaatooyin u geysato madaxdii iskama dhicin kara mugta laakiin kuma gaar aha waa macnihii mutabaadirkaha bay soo qaateen khalabatu rijaalku waxay noqonayaan waa cid kasta oo markaysa markaa dee u taag sheegato ka xoog roonaata ayaa laga tilmaamaya ka qaalib noqota hadday doonto dulmi ku xidhaysa hadday doono dhibaataynaysa hadday doonto iska dilaysa wahaakada rawaahu muslim xadiidka waxaa soo wariyey muslim baa soo wariyey marka wa fii riwaayatin maadaama uu yidhi daahirka cibaaradu waxay u eg tahay ziyaadadanna muslim soo wariyey mase ahay ziyaadadan waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey ziyaadadan bukhaari baa la gaar noqday muslim soo warin waa yahay wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam duco magangal ah ayuu markaa la yimi oo dadkana uu sunnaynaayo inay ilaahay baryaan oo ka magan galaan ashyaada dhibaatooyinka dhammaanna ashyaadan waa dhibaato hasii kala darnaato laakiin waa dhibaato allahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal cajziga iyo kasalku labaduba waxa weeye in markaa shaqadii la qaban waayo alta'ahur can ilmatluub wixii la rabay laga dibdhaco oo lala iman waayo laakiin waxay ku kala duwan yihiin cajzigu waa ma cadami alqudra waxa wixii wanaagsanaa loo qaban waayey in la awoodi waayey waa cajzigu waa did alqudra awooddii bay ku liddi tahay waa awoodi waa ya waa awoodi waa wixii markaa uu la iman kari waayo oo uu samayn kari waayo o awoodi waayo waa cadam alqudra kasarkuna waxa weeye waa alta'ahuru can ilmatluubi camalkii la rabay inuu qofku ka dib dhaco uu la iman waayo maca alqudrati calayh iyadoo lala qabo inuu kari karaayo ayuu haddana ka wahsaday waa qaban karayey laakiin lama iman marka labada mid walba nabigu calayhi salaau wasalaam yani allah buu ka magan gala allahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal wixii wanaagsanaa qofku inuu qaban waayo yani waxa weeye ha u qaban waayo awoodi waa ama ha u qaban waayo wahsade labaduba waa xun yihiin labaduba waa xun yihiin waliba waxa sii xun ka isagoo awoodi karaya uu qaban waayo qudradii awooddii ay jirto taasaa weliba sii daran waxaaba dhici karta marka waxa weeye awood u waayo dee nooc macduura marka isagaa weey laakiin tan kalaa sii daran waljubni walharami walbukhl waxaan kaa magan galay yani fulaynimada iyo gabowga iyo bakhaylnimadaan kaa magan galay iyo bakhaylnimada ayaan kaa magan galay jubniga iyo bukhligu way is midna naftii ayuu marka waxa weeye yani markaa shaceexayaayoo aad u ilaalinaya yani ilaalin ziyaado ah oo waxa weeye uu ku bakhaylaya oo isla bixi yani marka halkaa khatar baa ku jirta ka fogow ka dheerow ya midna waxa weye xaggii maalkii buu shaceexaya oo ku dadaalaya aad u ilaalinaya yani labada mid walba yani marka waxa weeye si ziyaada u ilaalinaya sida badanna way isleeyihiin bay yidhahdeen oo labaduba israacaan ayaa haaliban ay yidhaahdeen laakiin waa xaalad naadira waa dhici karta inay kala tagaan haramkuna waxa weeye waa gabogii marka gabogan waxaa laga tilmaamaya miduu qofkii daciifayo oo dee ardalulcumr uu noqonayo yacni waxa weeye awooddiisii jir ahaaneed iyo caqli ahaaneed baa tegaysa markaasaa garashadiisii ay yaraanaysaa markaasaa waxa weeye marka waxba aanu qabsan karayn markaasaa xataa nadaafaddii aanu isagu isnadiifin karayn yani waxa weye inuu u baahanaya markaysa markaa dadkii kalli ku noqonay dadki inay u shaqeeyaan buu ubaahanaya culays baanu dadkii ku noqonay yani haddii uu markaa gaadho heer aan waxba kala garanayna xaaladda noocaasana xataa wuxuu kororsanaya ma jiro ya musiibadaasun dee markaysaga marka kafaare iyo inay u noqoto yani waxaw mooyaane yani marbaa qofku markaysaga isagoo dee iska daciifa caqligiisi joogaa oo sida kale u taag daran yahay oo waxaweeye markaa yani isagoo saa isaga yaalla haddana khayr u siyaadaya oo uu marka caqligiisina joogaa dikrigiina la iman karaya ya salaadiina sidiisaas ishaaradiisaas iskaga wadan karaa yani markaa saasoo kale la iman karaa kaasoo kale waxa weeye waxbaba u kordhaya laakiin waxa weeye calaa kulli xaal gabowga sidiisaba waxa weyaan dhib badan baa ku jirta laakiin waa sii kala daran yahay markuu noqdo asaasaqa ayuu sii daran yahay ardalcumarkaas ayaa sii daran marka nebigu calayhi salaatu wasalaam allah buu magan galay oo ka magan galay walharam baa ka mid ahaa gabogaasaa ka mid dadka qaarkood oo dee weynaatay oo ilaahay quwadoodii caqligoodii u baaqi yeelin waa jiraan oo waxa weeye markaa boqol iyo dheeraad gaadhay haddana waxa weeye markaa soconayey howlahooda qabsanayey yacni garashadoodu caadi tahay yacni tasarufka markaysaga ficiladoodii yacni qabsanayey howlahoodii oo dhan iyagu qabsanayay bal markaa dadka anfacayey wax u dhigay ya sheikhi markaysa markaa beri dhowaad dhintay waxaa la yidhahdaa boqolka waa dhaaf haddana waxa weeye dadka isagaa tujin jiray duruustuu dhigi jiray yani waa kala xukumi jiray waa socon jiray yani markaa quwadiiba haddana markaa dee loo baaqiya waxaa kaloo xadiis ku sugan acuudu bika min cadaabi alqabri waacuudu bika min fitnati almaxya walmamaat cadaabuqabriga yani xabaasha in lagu cadaabo yani nebigu wuxuu magan galay allah buu magan galay wuxuu ka magan galay min cadaabi alqabr ashyaa badanoo nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu la kulmayn oo ilaahay ka badbaadiyo haddana ilaahay ka baryeeyaa inuu ilaahay ka badbaadiyo ashyaa badan oo wanaagsan oo uu ilaahay siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ugu deeqay ayuu ilaahay weydiisanayaa in ilaahay ugu deeqo marka waxaa ku jira tacabud oo ducada ku cibaadaysanayo saynu hore u sheegnay waxaa ku jira tacliim oo ummadda baraayo waxaa kaloo ku sugan beddel kalea ilaahay siinayaa oo loogu beddelaya oo ducadii dee tacwiid bay noqotaa oo wakhtiyada qaarkood yani ruuxu ducadu ku ducaysto wax kale ayaa beddelkeeda la siiyaa ama thawaabkeediiyo ajarkeeda in loo kaydiyo ha noqoto aakhire lagu kaydiyo ama markaysaga dhibaatooyin laga daafaco ha noqoto wahaakada waa garanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaan markaa yani cadaabuulqabri iyo cadaabunaar toonna aanu la kulmayn fitanna ayna la kulmayn allahna aanu fitnaynayn waa ogyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam jubni iyo bukhlina ilaahay baa ka badbaadiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa askha annaas dadka ka ugu deeqsiisan buu ahaa oo dadkii markaysaga ay ka yaabeen xataa ninkii reer miiga muxuu yidhi wuxuu markaysaga wax bixinayaa muxamed yacni bixin marka waxa weeye aan mid aan faqri ka baqanayn siduu wax u bixiyo ayuu wax u bixinaya boqol boqol geeluu bixin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunya waxba lama ahayn dahabku qaybinayy haddana waxa weye ka gaajoonaya qanaacu lahaa hina nafsi baa ku sugnaa naftiisu inay hani tahay ayaa ku sugnay marka wuxuu nahaa asqa annaas waxa waa ashjaca annaas dadka ka ugu dhiiran ee ugu geesisan ayuu ahaa hadday saxaabada yidhaahdeen kaayaga geesigii wuxuu ahaan jiray ka dhinaciisa markaisaga jooga ayuu ahaan jiray marka nabigu calayhi salaatu wasalaam jihaadka ku jiro ka dhinaciisa jooga ayaa kaayaga geesigii marka u ahaa waxaad garan kartaa yowmu xunayn iyadoo marka waxa weeye ciidankii la socday badankoodii ay yaaceen waxa ku soo haray ay yihiin wax koobanoo afraada ay yihiin cadowgii halkan afka ku soo hayo oo yacni leebkii sidaa u soo ganeen ya baqal buu saaraa nebigu calayhi salaatu wasalaam faras ma wadan isagoo markaa waxa weye fardo badan lahaa eh, haddana waxa weeye xaggiibuu usii waday yani markaa cadow ayuu usii waday markaasuu lahaa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam oo issheegay maakada waxa weye ashjacu nnaas dadka ka ugu dhiiran buu ah haddana waxa weeye ilahay wuxuu ka magangelaayey min aljubni walbukhl wa acuudu bika min fitnati almaxya walmamaat waxaan kaa magan galay yani fitnada nolosha iyo fitnada geeridaba ayaan kaa magan gala in nolosha aan ku fitnoobo iyo markaan dhimanaayo inaan markaa fitnoobo ama yani qabriga marka la dhigo inaan markaa fitnoobo oo bimacnaa aan su'aalihii ku dhaco ka jawaabi waayo yani ayaan kaa magan gala wa dalaci dayni wa halabat rijaal waxaan kaa magan galay culayska daynka iyo ragu inay markaa halabadooda ay markaa iga taag roonaadaan oo i xoog sheegtaan kullu dalik baan ka magan galay midna waa khalabatun bixaq midna waa khalabatun bibail oo dalaci dayn dee waxa weeye markaysaa yani daynkii ruuxa lagu leeyahy iska bixin kari waayo yani waa shay dee markaysaa markaa daynkii xaqa weeye lagu leeyahy halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk